wacana wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan gudahan idaacadda kulmiye goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsangudahan idaacadda kulmi goortaan gacalka maqlaayo guda iyo dibadda gudaha dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhegaysataan saaxiibayaal kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore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 salman galab wanaagsan galab la mid ah waayahay saaxiibada barnaamijkan waxaan leenahay iyagana galab wanaagsan aada u weyn waayahay ayaantaan intee ku maqneed aldhaa laakiin mashquul mashquul baa jiray waxaa ku mashquulsaneed aniga iyo saaxiibada man la wadaaga mase bareefaday ku yihiin bareefada yihiin waayahay <laughs> aadaa u mahadsan tahay mhm. saaxiibada mar waxaan leenahay soo dhawaadaha barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaan ku daafuranaa mid kamid a kaalimaha sugaanta maanaa ii deynaysaa mase adiga waayahay sharaf iyo karaamo saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan waxaan soo qabanayaa heys uu ku luuqeeyo mukhtaar bayroof oo la gumeysi jacayl waxay daafur tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ee dhegeysa haboon muhimu haysa doon u gubiyo wax ku cusub adduunyada jacaylaysa u gubiyo wax ku cusub adduunyada सूर्य jacaylaysa ukumaysi u gubiyo wax ku cusub adduunyada cusub aduunyada jacaylaysa doonsaada ugumaysi u gubiyo wax ku cusub aduunyada ayaamahan kalkacaliyo caashaq layska adegyahay jacaylaysa doonsaada ugumaysi cusub aduunyada jacaylaysadoonsaaday u gubiyo waa hagaag awaday umudo ciil heesaas waxaa ku luuqeynayay mukhtaar bayrof waxayna daafurheyd barnaamijkeena gala wanaagsan istuudiyaha waxaa inagula soo biiray siciid cabdiraxmaan cali ee eh, soo dhow siciidow cabdullahi u mahadsan tahay sidoo kale waa mahadsan tahay salmo adigane mhm. waa ujeedaa maanta mhm. aad baa u shidan tahay salmo ma aqaano ma aqaano maanta meeshaa soo martay bukiyeerkaa kasoo labisatay ma garanayo salmahay siciid uu imaadaybo waa kugu bilaabay inaa iska celisaa lagaa rabaa ninkaan ammaan hadde ammaan miyasaan mhm. <laughs> sharafiya karaabo siciida kusoo dhawoa barnaamijka gala wanaagsan ee saaxiibada inta badan xog waraysiga kugu yaqaanaan mhm. barnaamijka hore sida xog waraysi looma qabto waa <laughs> <laughs> sax cabdilaahi <laughs> barnaamijka horta ayaanan qaban jiray waayahay adiga muddo xoogaa baan wadaysoo jabayaa kamid tahay barnaamijkan muddo usoo fadhiyey mhm. marka waxaa isna lagu iloobay ayaanta xog waraysi la qabsaday sidaa waayba meeshaad tagtaad la qabsane ama xagga idil aadaha isdhaha aad aad aad aad waa laga yaabaa inaan xaggaa u intaan barnaamijka inagoo falaqaynayno oo ku jirno hadda inaan xaggaa eecdo laga yaabaa marka eh, niyo barnaamijka horta waa shidan yahay waa kala kiciseen mhm. kaala iska arag mhm. adigii salmo waxaa waaye Mhm. daangadan iyo shaaxan idinkaga dirin garab kasta agta dhige shaax iyo daango saaxiibada ugu sheekeeyakaala iska arag casriyo lacawey dhallinyarada magaalada waa idin shidan tahay waxaa waaye iyo hadda kadib hmm. inaan soo naftirkeena saaxiibada barnaamij galab wanaagsan hadba hmm. qofkii maalin aan ah fursad ku helno sidaan oo kale barnaamijka nala soo gala hmm marka qaar dibay u codsadaa waxay dhahaan hebel hala soo celiyo waa gartay waa de waa kusoo qabanaynaa wasiir waya waa waa diyaar waay waa joogaa waa joogaa aad iyo aad waa joogaa waxaa waaye meel ay salma joogtana maba ka maqnaa way way way way way way way way meeshaas waxaa waaye nabar xaqdara allah iga dhigo waaba seertumiya waayahay salmay xigta galabta su-aal waayahay soo daahayey ma labadeena mase aniga keliya labadeena soo daahay ciidaa ka jawaabywdqabaa galabta siciida igu jirtaa maya maalinkii uu dadku soo biir maaragtay waxaa waay xogoo way igu tuntaa iima turo ana <laughs> <laughs> beritolna qof soo wato su-aasha horaa kugu weydiiya adiga markaa saciida ku socotasaciido mm-hmm. qof maaragta aad wada socoteen mm-hmm. qofkii waad kala harteen markaa mm-hmm. haday kuu soo noqoto ka waran ay ku tiraahdo badan horta heesay ahayd kamera waxay ku soo maray ma garatay haddana iyadoo rula timaado la diidi maayo waase haddii aan wax kale gacanta lagu heelin maogtahay iyadoo xiriir la lahaa in xiriirkii uu kala goo mhm. labadii qof labadii qof qofna uu kusoo biiro qofkan qofkan kalena in wax kusoo biiri waayaan qof kaleetnaweli keligiis yahay mhm. marka waxaa hadba hadii weli sidii hore la yahay oo aan qof kale labada qofoodba lasoo kala dhexgelin mhm oo meesha wax kale isan kusoo biirin waxaa mhm. waaye gacmo furan le waay wax kalma ah, jiri karaan hadii lakala danaystay ah, oo qof walba wadanihiisa ah, raacday qofaad kala tagteen mhm. waxba yacni idinkama dhexeeyaan maxriirin mhm. laheyd waaba kaa tagta qofka tusaale qaabka lagu kala tegay qaabka lagu kala tegay ku xiran tahay wanaag mm. hadii lagu kala tegay in lays xiriiriyo wax weyn ma ahan wax fiican oo adduunkan walaalo lagu yaha maogta islaamo warhaye ayaantaan laguma aragay qof waxay tahaa camal mm-hmm. iyo in la isdhaho wadahebelo waxay taa maalmahan meelo kale baa kuu shida marka wax weyn ma taas waa caadi waay waa okay mm-hmm. eh, laakiin haddii markii horeba sida lagu kala tegay ay ahayd xaalad oo ilaahay og yahay mm-hmm allaqaadkii iyo allaqaadii baa laisleeyahay cod isku soo noqonayswaa <laughs> tahay sheekada iyo kafta kuyiisa nala dheeraanayna kaalimaha sugaantaan ku laabanaynaa waa markaan waxaan soo qabanayaa hees ka mid ah heesii hore mhm. heestaan waxaa qaaday maxamed mooga liibaan heestaan la yidhaahdaa mhm. haween dhawaan baa ka howlyareystay haween dhammaan baan ka howlyareystay aad iyo aad barnaamijkeena ayay qayb ka tahay dhegeysaha boon saaxiibayaal muqdaayiro adu harjinfi taxanharad alaase joogay ولكن وكذا ليس في لا رسوله aysan wahelayo salmo fariinay dirta ma isdhaadsoo dhexmariyani wixii wanaag hogaansameynayey mm. intii aan waday adigaa baabi'inayey haween ah. eh, dhan waan ka howl yaraystay ah.

salmo heesta adi maa dalbata macnaha farsamaqaanka maa ka dalbata heestaan mm. way diyaarsatayba si shaqsi ah heestaa u diyaarsatay <laughs> macnaha xilliga xarbinayaa jirtay macnaha mm. hadda laakiin waa ka howlyareesta howlahaas aad iyo aad siciidow salmo waxay dhaan mataqaanaa Eh, haddii qofna qalato hadda daada aniga adig midaa ka sinaynaa jirto qofka waxaan dhaa walaaltinimaa jirto qofkan si walba oo aad u kala godeen deen mhm. barashadiisii ma tirtiri kartid waa qof qofaa taqaan laazim ah qofkaas ama agmar ama salaan ama salaami qofnimadaad ku xiran mm. iyadu waxay dhahda laakiin qofaa mar kala tagnay mm. sabab aa u salaamaysa maba taa laba dagaal qabtaa mogtaa laakiin eh. dagaalka waa mar eh. walba dagaal laguma jiri karo walaale colaad nabadaan rabaa <laughs> dagaalka ka soo bax nabad nabadaa naas la nuugila ma noqlino nabadaa naas la nuugila ah, maya marka dagaalka jooji qof kala nawadooyin qofka maya qofkaan haddaa dagaal ku kala tagteen mm-hmm. macnaha xiriirkii iyo socodkii iyo jaceylkii iyo mm-hmm. wanaagii kale waa gooni saciido mid baa mm-hmm. qofkan shalay haddaa kala harnay maanta haddana ani waxaa rabaa qalbigay inaan ka jira moogta mm-hmm. marka dee mar walba haddaa salaamo see tahay iyo waxaawaaye welay sii socoto qalbigay walow ku jira ani waxaa rabaa inaan ka jiro hay adiga macnaha fiiri maya sababtoo ah salaanta waxay taagan tahay haddaan salaamo jeceylkiiwaasidareemaya horta gucasho waa jirtaa mm. laakiin gucashada waxaa la rabaa mm. marba qofkan waa kala tagteen mugta mm-hmm toos inaa u kala dhammaatiin mhm. haddaa kala dhammaateenne mhm. wabilah qofkaana noloshiisana wato qofkaana noloshiisa wato mhm. wixii walaaltinimaana waa dheyri walaaltinimadii xitaa iyaduma ogola waxay taagantahay aniga ah. aslan buu qofkaas salaan nagama dhexayso taas dagaal waay dagaalka ka soo baxaa <laughs> waayahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla sii maraynaa siciida u deynana kaalintiisu hogaaneed saaxiibada aan usoo qabanayno markaa eh, cabdulaahi maadaama ah, ii dayseen mm. eh, heeska aan soo qabanayo aniga mm. waa hees qaraami heesaha qaraamiga jecla aadaana marka u dhegeystaa xaggana wadani waaye ujeeda <laughs> <laughs> laakiin waan ka wareegsanahayheesta waxaan soo qabanaa waxaa la dhahaa ma og god iyo ninka loo wada lama kala qariyo aniga iyo heesta aad soo wado manala kala <laughs> qarinsalma ah. ama fariin ha dhahdo ama masiida dhahdo iiday u taalaa <laughs> heesta waa ayaan waxaa ku luqeeyo mhm. fanaanka weynaa tibaadilaa mhm. ku luqeeyo uur hooya may gelin mhm. haddaan qayb yar ka soo qaata heesta uur hooya may gelin ifkana kuma naraag lama amaanin ayaanwaa heestaasdhag macnaha soo xushay oon ka codsanayaa in uu soo qabto farsamayaqaanku si saaxibada ay nagula raaxaystaan heestaas lahee jacaylkaaga i abbaaray halistaa agtaydiyo beerkuu ag joogaa ma jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma ogtahay aadamiya xaawaba kalgacaylka awgii way kalaydhoobeen ayaanay

ma dhiibsaden hagaag halkaasaan uga dhimaan heystii oo ku luqeynayay fanaanka weyn cabdibaatil ifkana kumaan arag ayaanay koley ayaan eh, siciidda kood isaga inkasta oo ayaaisbedeli karaamagacaeryaduma bedeli <laughs> karaa noqon karaasaciidow mugtahay adoo gabar shukaansanay ee markaan ruux ku leeda hal hees igu tuur muugta heestaanoo kalaa soo qabanay ayaanay haddaad tiraad baxra ku jirtaa magaciyaa bedelan markaaadwaa ku haysataa adeegaaga waay xataa erayada aniga inaan bedelaa laga yaaba aad iyo aadere kale keeno aninta iga dheeraysaa ana magaca bedeshaa magac lay bedelayesu ayaanay dhahayy magaca heesahan laislama yaqaanin ogta aad iyo aad laislama yaqaan heesahan waxaa yaqaana magac bedeshad dad yar maya ereyada eh, dhan aan babedeli karaa odha haddaa u baahdo laakiin hadda eh, anaa ani waa qofka magac basbedesho ani haddii hista qof iyo qaad oo idhaho xabadaa shukaasana ee tiraad hal xaba iigu tuur waa usoo qabanaa alaabtan cabdibaadil kadib marka ayaan la maraayo farxiyaan gelinaano <laughs> qofuu ku tuuraa qofkii loogu talagalay mareentaan qofka loo dejiye markii hore loo geliyaa maamino kaala iska arag waay fariin waxay kusoo bixi a caadi <laughs> tahay aada umaadsan tahay saaxiibkay saciid cabdiraxmaan cali salmo gabagabadii barnaamijkan isla joognaa saaxiibada barnamij gal wanaagsan waxaa leena saaxibayaal aada umahadsan tihiin qaybihii dambe barnaamijka isla soo gaaranay xiliyadanoo kale marka la gaaro saaxiibada alaab waxaan uga tagnaa kaalimaha sugaanta saaxiibada kaalinta sugaanada ugu dambeysaan uga tegaynana waxaan u daynaynaa salmo salmo waxaa usoo qabanaysaa saaxiibada waa tahay cabdulaahi waxaa soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo la foole mhm. isa seeg baa ladhahaa saaxiibada ugu tegaynaa fariintii uu dirsaday mm. saciidna waxaan leenahay garab kale waa sugeyn hadduu ilaa yiraahdo marka <laughs> aadaweyne marka guud ahaana barnaamijkeenii galab wanaagsan dhegeystayaal waa naga intaan aad iyo salmo bootaan iyo siciido idinleh sidaa iyo nabadgelyo ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaaye ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaaye tii aan habloo igil iyadown ka doortee tii aan habloo igil iyadown ka doorte

aan hablo edel iyadoon ka doortee digaan la galay iyo ufinaysa waxaad kahaa weligee ismaan oran urkaygana kumay jirin me ooridaadee amarkaa qoraaye isa siaka nagu dhaxaywa amurinaga weyne isa siaka nagu dhaxaywa amurinaga weyne weligay ismaan oran rabbigana kumay jirin meoridaade amarkaa qoraaye isaseega nagu dhacay amurinal weyne isaseega nagu dhacay amurinal weyne inkastoo dabiya olol alkeen lagu shiday inkastoo dhexdeennii uradaadi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya ulul alkeennii lagu shiday inkastoo dhexdeennii buradagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu uurfayoogahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubayaa allo way u fududahay mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabka u sawraaya alla way u fudutahay war inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee jannada ebe ugu kalsoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulaaneen sidiiban ayaankiyo calabka u sawraaya alla way u fududahay mar inaynu kulaaneen sidiiban ayaankioy calafkow sawraaya rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay